بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan bilaabaynaa deriskii toddobaad ee ku saabsiisan tataarka waxaynu hore uga soo warannay taariikhdii tataarka qaybtii ku saabsiisnayd addowla alkhawaarsimiya iyo sidii ay u jebiyeen ee uga guulaysteen waxaynu kaloo soo marray dowla alcabaasiya iyo sidii ay u jebiyeen waxaan kaloo soo marray aلdawla alayuubiya fadla naamusa waxaynu hore uga soo warannay dowladihii ama dowladdii ballaarnayd ee tataarka iyo dhibaatooyinkii ay u geysatay dowladdii islaamiga ahaa iyo siday usoo jebisay waxaynu soo gaadhnay markaa saddex dowladood oo waaweyn oo ka mida ah dowladihii muslimiinta ahaa oo minjayno dacalkiisa ilaa iyo ghaza magaalada falastiin maanta ee ghaza laysku haysto ilaa halkaasuu tataarku soo gaadhay intaa wuxuu jebiyey markaa saddexdii dowladoodii ugu waaweynaa ee meesha ka jiray oo ah khilaaf alcabaasiya xagga shishan ay kasii xigto addowla alkhawarzimiya dhanka sokan ay ka xigto addowla alayuubiya iyo wixii ka hadhay waxaa la soo gaadhay markaa inaan ka warramo qaybihii ugu dambeeyey dagaalada koowaad oo ku saabsan duwalkii mamaaligta la odhan jiray mamaaligtu waa dowlad masar ka dhalatay dabeetana ballaadhatay dowladdaasi inta badan taariikhyahanada muslimiintii wax badan kama warramaan waana laga yaabaa sababo badan inay jirto oo ay ka mid tahay siduu doctor raakib sarjani tilmaamayo casrigoodii oo tiro badatay dowladaha yaryare muslimiinta ahi oo qofka taariikhyahankaa ah ay ku dhib badan tahay inuu cusuurtaasi si fiican uga wada warrami karo bale wuxuu tilmaamayaa maalan raqib asarjani wuxuu leeyahy almamaalik albaxriya mamaaligta inta badan laba qaybood baa loo qaybiya dowladdii mamaaligta la odhan jiray laba boqol iyo toddobaatan sannadood wax ku dhadhow bay talinaysay qaybta hore waxaa la yidhahdaa almamaalik albaxriya waa qaybtooda labaadna waxaa la yidhahdaa almamaalik alburjiya waxaan rajaynayaa inay konton suldaan wax dhaafay lahaayeen marka taariikhdaasi labada boqol iyo intaasa la tilmaamo qaybtan hore ee la yidhaahda almamaalik albaxriya waxa uu leeyahay doctor raakib isarjani waxay telinayeen boqol iyo afar iyo labaatan boqol iyo afar iyo afartan sannadood laakiin waxaan rajaynayaa taarikhyahanada kale inay ku tilmaamaan boqol iyo dhowr iyo soddon inay tahay boqol iyo lix iyo soddon meelaha taasaanay u dhowdahay lix boqol iyo sideed iyo afartankii bay bilaabmeen koodii ugu dambeeyey wiilkii yaraa ee xaaji shacbaan la odhan jiray lix boqol iyo afar iyo siddeetankii ayaa kursiga laga riixay dowladda almamaalik albaxriya la yidhaahdo ee boqol iyo lix iyo soddonkaa sannadood talinaysay raakib isirjani wuxuu odhanaya ilaa sagaal iyo labaatan baa soo maray madaxa laakiin taarikhyahano kaloo badani waxay tilmaamayaan inay toddoba iyo labaatan ahaayeen haddii shajaratu dur islaantii maamulka bilowday haddii lagu darano iyona boqorad laga dhigana ah. waa siddeed iyo labaatan bay noqonayaan sagaal iyo labaatanka ama siddeed iyo labaatanka madaxda ah rakibi sarjani wuxuu leeyahay laba iyo labaatan ka mid ah laba iyo tobanna waa la de tobanna waa la dilay laba iyo tobanna waa la casilay that means laba iyo labaatan nin oo madaxdaa ka mid ah ayaa tobanna waa la dilay laba iyo tobanna waa la casilay xataa dowladdii ka dambaysay almamaalik alburjiya kama fiicnayn iyaguba waayo waxaad odhan kartaa sagaal ka midi inkastoo ay wakhti dheer taliyeen oo boqol iyo soddon sannadood ku dhodhow haddana lix iyo toban ka midi sagaal sannadood bay xukumeen sagaal sano gudaheeda ayaa lix iyo toban sultan isbedeleen dowlat ilmamaalik maadaama salaadiinteeduna tiro badan tahay taarikhyahanadu inta badan wax badan inaanay ka sheegin bay u badan tahay mustashriqiinta iyagu maba jeclo oo dee nimankani laba qarni ama saddex qarni wakti ku dhadhow ayay labadii quwadood ee wakhtigaa muslimiinta ugu dhibta badnaaba hortaagnaayeen dowladdan mamaaligta la yidhahdaa maxay kaga gedisantahay duwalkii aynu hore usoo maray waxyaabo badan bay kaga gedisan yihin waa dowlad askareed casaakir sooma maqashaan waa dowlad askariyeed oo xoog lagu kala qaado madaxnimada oo waxaan aan sheegayo dhame dil iyo madaxdoo la iska casilaydani waa inqilaabaad bay ku wada dhaceen waa inqilaab caskari marka inqilaabka ama waa la dilaya kan hore ama waa la khalcinayo xabsigaa loo dirayay ama waa la reebayay siday ku bilaabmeen waxaan jeclay intaanan ka warramin dagaaladii ugu adkaa ee ay la galeen tataarka waa nimankii jebiyey horta tataar goobtii koowaad ee dib looga soo celiyo waa halkii ay iyagu ku hakiyeen waqcatu cayni jaaluud tataar dib hore uguma socon intii dambaa markaa laysku haystay iyo wixii dhib ka dhacay nimankaasi tataarka soo jabiyey haddaan taariikhdooda dib ugu noqonno waayo waqcadda ka warankeedu wuxuu ku xidhay inaynu duruufta fahmno duruufta inaynu fahmnaana waxay keensanaysaa deriskeenna maanta oo dhami inuu muqadamo u bato dariskan maanta ka warramay oo dham inuu muqadama lihaada ilwaqca noqdo muqadamadani maxay ku saabsisantay dawla alayubiya horeaynuu soo sheegnay siddeetan sannadood bay telinayeen salaaxaddiin alayubi labaatan sannadood ayuu isagu noolaay oo maamulayay markuu geeriyooday wuxuu ka tegay dowlad aada u ballaadhan oo masar iyo shaam iyo xijaas iyo yeman iyo libiya qayb ka mid ah iyo noobiyiinta dhul aada u ballaadhan dowlad islaam oo ka talinaysa salaaxudiin ka tegey isla markaana uu xoreeyey bayt almaqdis laakiin isagaa gadaashay raggii yimid madaxnimadii baa la dilay waa la isinqilaabay waa la kala riixday lixdan sannadood bay ayuubiyiintu gudahooda isdilayeen ayuubiyiintaa lixdanka sane isdilayey waxay u bateen inaanay xataa wax kastoo ay soo adeegsan karaan inay soo adeegsadaan oo ayuubiyiinta qaybo ka mid ah waxay soo kaxaysteen crusadeskii ama dowladihii masiixiga ahaa ee muslimiinta la dagaalamayey ayay qaarkood soo taageersadeen oo iyaga iyo cristan iyo muslim wada socdaa ku wada duulayey dowlad yaroo kaloo muslima ah. lixdankaa sannadood ee dambe tobankii u dambeeyey aan wax ka tilmaamno markaa laga soo bilaabo lix boqol iyo toddobiyo soddonkii masr dowladdeedii waxaa qabsaday ninkii la odhan jiray almelik saalix najmadiin ayuub almeliki saalix najmadiin ayuub oo ay taarikhyahanadu ku tiriyaan inuu ka mid yahay dadyowgii ugu fadli badnaa bacda salaaxadiin dowla layuubiya wixii soo maray ninkan iyo nimankii ay isku reerka ahaayeen ee iyana shaam iyo meelaha kale ka talinayay falastiin qaybo kamid iyo dhulkaa ka talinayey waxaa dhex maray dagaallo waxoogaaya lix boqol iyo koob iyo afartankii markay taariikhdu marayso yacni afar sano ama shan sano meelaha markuu xukumka haystay kadib ayay ayuubiyiintii shaam deganaa isu tageen dabeetana nasaarada ama kristanka qayb ka midana taxaaluf bay la samaysteen waxay ku heshiiyeen in lagu wada duulo masar oo masar la qabsado oo boqorkaas la yidhaahdo najmudiin ayuub dowladda laga rido muqaabilkeedana nimanka nasaareed in la siiyo baytlmaqdis inay qaataan baytlmaqdis baanu ka tanaasulaynaa laakiin masar nala qabta bay lagu heshiiyey ninka la yidhaahdo najmadiin ayuub wuxuu isku dayay inuu isdifaaco ciidankiisa oo wato nimankii ugu caansanaa mamaaligta oo la yidhaahdo ruknadiin bebrs alqaa'id ruknadiin bebres albunduqdaariy ninkii la odhan jiray uu hogaaminayo ayay dagaal wada galeen isagoo ninkaasi la socda maadaama ciidankiisu yaraana wuxuu isku dayey inuu adeegsado ciidamo culamada qaarkood ay ku yidhaahdaan murtaziqa bay ahaayeen mercenaries calooshooda u qoladan calooshooda u lagu sheegayaa waa dowla alkhawaarzimiya dowladdii xoogga badnayd ee markii horeba tataarka daandaansatay ee muddada ay tataarka isdilayeen ee beriga fog ka talinaysay dowladdaa ciidamadeedii jabay qaybo ka mid a ah firdhadkii soo galay masar iyo shaam iyo meelaha kan laakiin waa niman janana ah casaakira xirfad caskareed leh xirfadoodii caskariyeed bay ku baayac markaa ninka najmuddiin oo ayuubiyiintii kale reer sham iyo ay isu soo bahaysteen nimankii kristanka ahaa ee bayt ulmaqdis loo ballan qaaday wuxuu dareemay in laga xoog badan yahay dabeetana wuxuu adeegsaday nimankaa murtasiqada buu ciidankiisi ku soo darsaday lix boqol iyo labiyo afartankii hijiriyada ayaa waxaa dhacay mowqaca loo yaqaano mowqacatu ghaza oo labadaa xilfi wadaag najmuddiin oo murtasiqada ayuubiyiinta murtasiqadaasi ana wata askartaasi calooshooda sheeshqeeshtaa iyo ciidankii nasaarada iyo ayuubiyiinta oo wada socdaa dagaalkaa ku kulmay dagaalkaasi alqaa'id bibrus si xoogan buu uga guulaystay xulafadiina waa la jebiyey xulafadaa jabkooda taariikhahan meeshan aan ku sheegi doono oo dhammi kuma dhaadhacayo waayo maaha inaynu ghazawaadkan ka waranno ee waa mamaaligtu say u samaysantuun inaan taariikh muujisa ka tilmaamo dagaalkaa jebintuu jebiyey waxaa la yidhaahdaa ilaa soddon kun oo askari buu ka dilay niman badan oo madaxa oo umaradii kristanka iyo kuwii muslimkaba lena gacantaa lagaga dhigay xulafadaana xoog baa loo jebiyey wuxuu u arkay najmudiin inay fursad tahay maadaama uu madax badanna qabqabtay oo ayuubiyiin iyo kristanba ka mid a ah, ciidankoodiina in badan uu ka laayay oo soddon kuna askari ciidan gaadhaya uu ka takhallusay wuxuu u arkay inay fursad tahay dabeetana inuu beyt almaqdis xoreeyo oo shaam qabsado oo kuba dara buu u arkay awallatiisaa duulimaad lagu ahaa wuu soo socday wuxuu xoreeyey beyt almaqdis lix boqol iyo saddexiyo afartankii hijriyada ayuu xoreeyey maalintaas siduu u xoreeyey gacanta gaalada waxay dib ugu noqotay kun sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii november sixteen ciidanka ingiriisku markuu galay iyadoo weliba ay yidhaahdaan sababta ku galay waxay ahayd bay qaarkood sheegaan khiyaano macruuf uu sameeyey mustafa kamala tatorgii turkiga ka telinaya dowla alcilmaaniya dhisi doona dagaalkii koowaadune dunida ayaa gaal dambe oo cagaa soo geliye ugu xigtay sidii u xoreeyey ninkaasi loo yaqaano eh, najmuddiin ayub lix boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriyada wuu sii waday magaalooyin dhulkana iminka haysato israa'iil ka mid ah waa casqalaan iyo magaalo tabariya la yidhahdo dhulkaas buu xoreeyey isagoo meel fiican marinaya ayaa maadaama ciidamada la socda ay niman murtasiqo ahaayeen niman calooshood oo shaqaystayaala ahaayeen umaradii ayuubiyiintan qolo ka mid ah ayaa lacag ka badan lacagtuu odaygani siinaya u ballan qaaday dabeetana dagaalkii bay kaga baxeen kadibna isagaa bay ka hor yimaadeenoo way la dagaalameen halkaas waqacadaa wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmatay waxaan aynu hadda ku soconno ee ah nimanka mamaaligta la yidhaahdaa sidii ay ku yimaadeen natiijadii dagaalkaasi waxay noqotay najmudiin almelik saalex najmudiin ayuub inuu qaato fikrada ah ciidan dambe oo murtasiqo calooshoodu shaqaystaayaana inaanu kaxaysanin ee ciidan walaaga daacad isaga waa inuu helo ciidan lacagta daacad u ah inaanay ciidan noqonayn buu arkay kadib wuxuu bilaabay halkii khawaarzimiyiinta inuu ku bedelo niman la yidhaahdo mamaalik su-aashu waxa weeyaan haddaba man hum lmamaalik waxaynu ka warrami doonaa dawlad mamaaliiki hogaaminayo oo tataarka jebiyey fikradday ku timina waa tatan maxaa la yidhaahdaa markaa mamaaligta أصل اللغة العرaبية mamalik waa jamcu mamluk mamlukuna waa raqiiq ama cabd waa addoon siiba addoonka isaga addoonnimo isaga lasoo qabsaday ee aan aabbihii iyo hooyadii addoommo ahaan jirin ka aabbihii iyo hooyadii iyagoo addoomma addoonnimada ku dhashay kaqin baa la yidhaahdaa cabdigaas waa fuqahadu kanay qinka ku tilmaamaan amaa kan isagaa la addoonsaday oo addoonsiga dagaalla lagu soo qabsaday aabbihii hooyadii may ahayn laakiin taariikhda islaamiga ah ereyga af carabigae guud ma aha ee mamaalig haddaad maqasho inta badan taariikhda islaamiga waxay ku caanbaxeen niman asalkoodu addoomma ahaa oo ciidamada la qorto ciidamo marka dambe u noqda dowladda tan kuwaasaa mamaaliig ereyga la yidhaahdo ku caanbaxay goor may bilaabmeen waktigan may bilaabmin ka hor bay bilaabmeen imaamu abri raxmat ullaahi calayh i wuxuu soo aroorinayaa fii taariikhi wuxuu ku soo aroorinayaa ciddii ugu horeysay ee adeegsata ciidan addoomma ah inay ahayd waktigii dowla lumawiya siiba nasr ibnu sayaar ninkii la odhan jiray markuu telinayey waa waaligii khuraasaan khuraasaan waa eraan waqooyigeeda afghanistan waqooyigeeda ilaa taajikistan meelahaasi intaa waaligii ama governorkii ama barasaabkii uga telinayey dowla umawiya oo nasr ibnu sayaar la yidhaahdo ayaa ahaa bay dhaaheen ninkii ugu horreysay mamaalik qorta oo kun askari oo mamluuk ku qortay dabeetana ciidan buu hub buu siiyey ciidan uu ku dagaalgaluu noqday laakiin aakhirkii isaga iyo ciidankiisiiba waa la jebiyey dawla alcabaasiya waktigeedii siiba waktigii ay telinayeen labadii nin ee midna ma'muun loo odhan jiray midna muctasim loo odhan jiray oo ah boqol iyo siddeed iyo sagaashankii ilaa laba boqol iyo toddobiyo labaatankii ayay labadaa nin ee walaalaha ay telinayeen nimankaasaa waxay bilaabeen inay askar badan qortaan waayo cahdigii dawla alcabaasiya waxay bilaabeen laba qowmiyadood inay dowladnimada ka fogeeyaan nimanka carbeed iyo nimanka beersheeniska ah labadaa dowladoodba inay dowladnimada ka fogeeyaan si aan xukunka iyaga cidi ugu soo hungurayn maadaama ay labadan bulshood rabeen inay ciidannimada ka fogeeyaan waa inay keensadaan ciidamo kale oo markaa dowladdii muslimiinta ahayd ciidan u noqota waxay bilaabeen inay guutooyin askar ah oo addoommahaasi suuqa baac mushtarka laga soo iibsado inay soo ururiyaan siba almuctasimkaas almuctasim bilaahigaasi waxay dhahdaan ciidamadiisa addoommahi dhowr iyo toban kun bay gaadheen bale baqdaad markay qaadi weydee dadkiiba ay suuqyada ku cidhiidhiyeen ayuu wuxuu u sameeyey magaalo caan ah oo isaga iyo ciidankiisuun ay degaan waa magaalada la yidhahda sura man ra'a yani magaaladan asamra iminka la yidhahdo ee ciraaq ku taalla ee baqdaad u dhow asalka magaaladan waxaa loo sameeyey ciidankaas in la dejiyo waa qalacaadki iyo meeshii uu dejiyey ciidankan isna boqortooyadiisii buu rartay meeshaasuu degey waxay u noqotay markaa ciidamadiisii oo atraag ku badan qoomiyadan turkiga la yidhaahdo oo uu is idhi aad dowladnimada kaga xoray sida carabtan iyo maxaa bershiyaankan iyo dadkan laakiin nasiib darra isna muu xoorayn karine labaatan sannadood kadib markay ciidankii qabsadeen iyo jannanadii iyo wixii boqorradiiba waxay noqdeen lucbo gacantooda ku jiraan mid ay dilaan iyo mid ay e, casilaan bay iyana ka dhigeen aakhirkoodii oo siiba mutawakil markay dileen e, laba boqol iyo toddobiyo afartankii wixii ka dambeeyey mamaaligtu waktigaa markaa laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeyey waxay noqdeen ciidan cusub oo ku soo biiray dowladihii muslimiinta ah duwal ila taabika maqashaan fulaan ataabik ataabik ataabigtani waa ata iyo bik la ysku daray labadan eray ee af ah ata waa bimacna alab bay idhahdeen walmurabbi bikuna isaguna waxay ku tilmaamaan inuu yahay alamiir yacni waa dhasha umarada dadkii tababarayay ataabigtaasi waa nimanka taariikhda caanka ku ah ee markii dambe duwal ilatraaf xukumay ragga taqaaniin xataa dawla layuubiya raggay ka soo bilaabatay cimaadadiin zinki iyo nimankaasi duwal ilataabik bay ahaayeen markaan soo duuduubo ciidankan mamaaligta la yidhaahda oo intooda ugu badan waxaa laga keenay meeshaan la yidhaha maa waraa'i nahar nahru jiixoon aynu hore usoo tilmaamnay waa webiga kala qaybiya dhanna turkumanistan iyo afghanistan dhanka kalena tajik iyo uzbekistan webiga dhex mara waxaa ka dambeeyay taarikh yahanadu maawaraa nahar ku tilmaami jireen halkaas baa laga keeni jiray cunsurkan turkiga la yidhaahdo atractani cunsurkaasi meeshay degaanka ulahaayeen waa meesha waana mantaqo dagaalku ku badnaa bay ahayd dad gaalo u badan samraqando iyo farqaano iyo khawaarizm iyo magaalooyinka muslimiinta baa la keeni jiray waa la kala gadan jiray saalix alayuub ninkan aynu rabno ee ciidanka cusub samaystay muxuu soo kordhiyey isagu isagu wuxuu bilaabay fikrad fikradaha hore ka gedisan oo ah inaanu nin weyn askari qoranin wuxuu bilaabay isagu inuu carruurta iibsado carruurta yaryare suuqaa lagu iibinayo inuu soo gato carruurtaa markuu soo gatona inuu u tababarto ciidamo ciidamadii ama dadkii la iibin jiray waagaa ugu badnaa horta dad asalkoodu turkiya ugu badnaa inkastoo laga helayay armeniyiin kuwa ah mongolian laftooda kuwa ah iyo yurubtan indhaa buluugale qaar ahba saqaalibada nimankii la odhan jiray yurubtan bari dee intaa waa laga xoog batay muslimiintu dhulkay qabsadeen bay ka mid ahayd waa la kala gadan jiray iyagana waxaasoo dhan oo la isku daro ayaa waxay noqdeen cunsurka ugu badan ee caddaanka ah ee addoomaha dadku iminka markaad addoon maqasho nin bay ka fakeraan addoomuhu berigaa nin cad bay ahaan jireen aada ba u yaraa addoon madoobi tira aada u yar bay ahaayeen cunsurkaasi wuxuu bilaabay markaa boqorka kani isagu inaanu gadanin ilaa kuwa yaryar ee carruurtaa ah mooyaane siiba dad aan muslimiin ahayn laakiin maadaama qataarkii dhul badanoo muslimiina ay qabsadeen oo carruur yaryaroo tiro badan leh ay gadeen dadkaa la kala gadanayo qaarkood waxaa iskaga jiray dad muslimiin ay dhaleen oo carruur yaryaroo muslima laakiin aan af carabiya waxaana ku hadal aabayaashood iyo dadkoodiina dadkii la laayay ay ka mid yihiin ninkani wuxuu bilaabay markaa kulliyaad caskariyo cusub inuu samaysto oo lagu tababaro ciidamadiisaa yaryar ciidamadani waa carruur carruurta tan inta aanay sinalbuluuq gaadhin qaangaadh inta aanay noqonin kow waxay idhaahdaan waxaa loo dhigaa af carabiga af carabiga markay bartaan baa waxaa la baraa qur'aanka qur-aanka markay bartaan baa waxaa la baraa mabaadi اfiqi اislaami aadaab walaadaab sharciya fiqiga muslimiinta iyo adabka sharciga intaa yaryaryiin waxaa aada loogu ilaaliyaa salaada inay si fiican u tukadaan adkaarta sharcigaa ah inay qaybaan ninka muadibka ama mucallinkee taraingaraynaya hadduu khata yar ku arko wuxuu isku dayaa inuu tambiihiyo ilaa xad ciqaabaadka qaarkooda la mariyo carruurtaasi waxay kortaa markaa iyagoo carruur yaryar oo muslimiina oo islaamka jecel oo aqoon badan oo fiqiyana wata oo agtooda culammada iyo cilmigu ku weyn yahay waa culammada qaar baa waxay dhahdaan waa sababiha casru lmamaalik ay u soo baxeen culammada maanta ugu caansan dunida alafdaadkaa taqaanin waa cusurtii mamaaligta raggii waxbartay yaa ka mid ah imaamu nawowi ibnu taymiya ibnu اlqayim ibnu jamaaca imaamu dahabi ibnu kasiir almaqrizi culamadan caanka ee taarikhdaa ku taqaanin waa casri اlmamaalik casrigii nimanka ka nahda cilmiya baa faaftay baa la yidhaahdaa ibnu qudaama almaqdasi waxaasoo dhami waa casri اlmamaalik raggii noolaa saalix alayubi markuu dadkan uu diinta iyo af carabiga waxan baro ay soo gaadhaan qaangaadhka ayaa waxaa bilaabatay alkuliya alcaskariya markaa markaas waxaa loo bilaabaa in la baro dagaalanka qaabka loo dagaalamo iyo askarinimo rasmiya iyo funuunta dagaalkae kale nooca ah fardafuulka gamuunka ridistiisa seefta iyo ku dagaalankeeda mahaaraadka caskariga oo dhan baa markaa loo bilaabaa saddex shay baa la baraa marka kanna qaab dagaaleedka iyo sida loo dagaalamo iyo riyaada alquwa albadaniya iyo jidhka in loo dhiso iyo in la baro adkaysiga iyo mashaaqa iyo dhibta inuu adkaysan karaan yacni waxaa lagu yaqaanaa askari ayay galaan kuliyadda caskariga ee askarinimada loo tarangarayey markay dhammaystaan darajo saddexaad baa la geeyaa haddana darajada tan waa saraakiisha meesha laga soo saaro markay halkan soo gaadhaan waxaa la baraa umuur alqiyaada leadership maamul hogaamin iyo maamul iyo khudadka caskariga ee istraatiijiga sida loo dejiyo mushkilaadka waaweyn ee caskariga hadday ku qabsadaan iyo sida loo xalilo iyo umuurta adagoo dhan sida loola dhaqmo yacni marka kan waxaa laga dhigaa qaada inay noqdaan hogaamiyeyaal jananno iyo wixii u dhadhow inay soo baxaan asal markaa waxa u noqotay mamaaligtan aynu ka warrami doonnaa waa niman min caruurnimadoodii ilaa iyo jananno iyo umaro intay ka gaadhayeen tadriib ku filan la siiyey hadduu yahay mid diineed iyo hadduu yahay mid military iyo hadduu yahay mid maamul intaba waa rag soo qaatay xadkaa markay soo gaadhaan waxaa bilaabma nidaamu rutubkooda sida loo dallacsiinayo qaar firaq caskariya maamula oo dee xidigle labaale saddexle jan wixia yaryar noqda qaar kor loo qaado ilaa xad la gaadhsiiyo maxay rutbada ah amiirka ay gaadhi karaan amiir amiirku waa nin mandaqo dhan xukuma ama meel dhan xukuma waa dad maamul ahaan maamul haya dhaqaale ahaan iqitaaciyiin oo dhul dhan la siiyo mamaaligtan waxaa kaloo loola dhaqmay islaamku ma yaqaano waxaa loo yaqaano tabaniga ilma aana dhalin inaad tidhahdo anaa dhalay ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa in qofka la korin karo isagoo magiciisa aan laga bedelin iyo wixiisa boqorradani siiba najmudiin ayuub wuxuu la dhaqmay sidii carruurtiisa oo kale oo markuu raggan kuliyaadka ka soo saaray xero gaaruu dejiyey xeraduu dejiyey buu la degey meel la yidhaahda jaziiratu rawda oo qaahiro ku taalla ayuu dejiyey webiga niilka dhexdiisa jasiirad yaro ku taalla halkaasuu qalcad uga dhisay isna gurigiisii boqortooyada halkuu usoo raray sida carruurtiisoo kaluu ula dhaqmay xad bay yidhaahdaan uu cunnada la cuni jiray meeshay seexdaan jeegarayn jiray wax walba way iyana si dhabay u jeclaadeen oo nimankan suuqii nakhaasa iyagoo yaryar laga keenay suuqa dadka lagu iibiya laga keenay iyagoo yaryar haddana waxaa laga dhigay umaro iyo dee dad xawaashidii boqorka ka tirsan iyana markaa si fiican bay ula dhaqmeen boqortooyadoo aad bay usoo dhaweysay ciidankan mamaaligta la yidhaha marka hore saasu ku samaysmay ninka la yidhaahdo najmudiin laba nin ayuu ciidamadiisa hogaamiyaal uga dhigay nin la odhan jiray farasudiin akataay iyo nin la yidhaahdo ruknudiin bibrs labadaa nin ayuu madax uga dhigtay halkan markay marayso intaanan weli gaadhin meeshii aan u socday muqadamadan waxoogaa ku daro luwisa taasic boqorkii la odhan jiray waxaa jiray yurub boqoradeeda wakti ka mid ah ayaa boobabku aada u hungureeyeen dabeetana iyagu iyo boobabkooda wada socdaa waxaa la go-aansaday in muslimiinta lagu duulo xamlaad kala dembeeyey xamla salibiya alula aلثaaniya aلثaaliثa alraabica alkhamisa aلsaadisa aلsaabica xamlaad taarikhda caanku ah crusaderska nimankan la yidhahda weeyaan dagaaladii ay soo qaadeen dagaaladan yaa soo qaadayey boqorada yurub richard kii la odhan jiray qalbulasad ee ingiriiska ka talin jiray philip augustus-kii fransiiska ka taliyey maxaa la idhaha frederica thanigii jermany haysan jiray bahamayo oo qubrus iyo sicily ka talin jiray dagaalkii shanaad ee ay soo qaadaan reer yurub iyo crusadeska waxaa hogaaminayay boqorkii la odhan jiray luiska sagaalaad ee fransiiska luiska sagaalaad ee fransiisku wuxuu isku dayey inuu tataarka heshiis la galo in muslimiinta gamta loo joogsado laakiin waa inagii hore usoo sheegnay boqorka tataarku inaanu cidnaba agtiisa inuu ku arkay inaanu ogolayn dabeetana waxaabuu ka xanaaqay boqor yaroo reer yurub oo waraaqu soo dirayo oo iska dhigaya qof macnalabuu ka xanaaqay saa daraaddeed wuu diiday fikraddii sulxiga ahayd hase yeeshee boqorkii masar haystay ee najmuddiin xanuunka tibayda la yidhaahda ku dhacay wuu xanuunsaday luwiis wuxuu maqlay intan kale ayuubiyiintuna naf badan may lahayn ninkii ugu xooga badnaana inuu xanuunsanayo tataarkiina inay marayaanba baqdaad qabsadeen iyo waxaasi oo dhan ka soo tallaabeen dabeetna wuxuu is yidhi wallahi adna waad ka yara gaadhsiin karaysaaye masar iyo intan iska sii qabso xamlad buu soo qaaday ilaa toddoba boqol oo doonyood buu soo kaxaystay ciidan xooggan oo qaarkood ay ku sheegaan boqol kun oo askari ciidan gaadhayuu soo kaxaystay wuxuu ku talagalay isna inuu masar gunta ka rojiyo wuxuu yimi meesha la yidhaahdo dimyad dimyad waa magaaladii ugu caansanayd markaa masaarida ee dekeda u ahayd ee baxrulabyadka ama mediterranean seaga kusoo jeeday dimyaad ciidanka inta leeg iyo waxani marun bay soo galeen waxoogaagii askartii iyo ciidankii joogay waaba ka baqeen waa uga yaaceen magaaladii magaaladiibuu iska qabsaday halkii buu degey waa xamladii toddobaad ee salibiyiinta marka alxamla asaabica weeyaan markay qabsadeen meesha tan ayuu boqorkii masar ka telinayay markaa najmuddiin ayaa wuxuu go-aansaday inuu dagaalamo weliba inaan qaahiro loogu imana inuu ka hor tago laakiin dadka si uu dagaalgeliyo wuxuu go-aansaday isagoo buka oo jiifa oo sariirta saaran in la qaado frontka la geeyo isagana ciidamadiisii wuxuu amray inay baxaan meel dhexe madiinadan almansuur la yidhahdo almansuura halkaas buu ciidankiisii geeyey oo kollayba wuxuu garanayay webiga niil inuu soo raaci doono marka inaan qaahiro laysugu imana dhexda inuu dagaalku ka dhaco wuxuu amray in la qaado oo meeshaa la geeyo saraakiishiisii ciidanka watay waa lix boqol iyo toddobiyo afartankii baan rajaynayaa inay tay marka dimyaad la qabsaday safar labaatankeedii labadiisii sarkaal ee mamluuga ahaa ayaa ciidamadana wata farsidiin aqaay nin la yidhaahdo iyo bebris ruknadiin albunduqdaariy nin la yidhahdo labadaasaa nin wata waa laba nin oo jananaa oo dagaalyahano khatar ah iyadoo khidadii caskariga la dhigayo oo uu rabo inuu isdifaaco ayaa waxaa dhacday tii allaa timi shacbaan shan iyo tobankeedii ayaaba geeridu u timi boqorkii waddanka maamulayay waa nin boqoroo saalixa buu ahaa baa lagu tilmaamaa isagu waa ka ibnu taqari berdi ayaa wuxuu leeyahay low lam yakun min masaxin sulطaani saalix najmuddiin ayub ilaa tajalludah cinda muqaabalaة الcaduwi bاlmansuura wa huwa bitilki اlamraa almuzmina wa mowtiha calى اljihaadi wاdabi can اlmuslimiina lakafaahu dalik ma kaana asbarah wa agdara maru'atah wuxuu leeyahy ninkan adkaysigiisii iyo dagaalu jooggiisii uu muslimiinta isku dayayey inuu dagaal geliyo iyo sabar badnidiisii ayaa ku filan buu tilmaamayaa ilaahay baa og inay ku filantahiyo in kale ninkani wuxuu ahaa nin saalixa say taarikhyahanadu ku tilmaamaan musiibadii mar qurhaa waxaa dhacday musiibada dadkii muslimiinta oo ah magaaladii horena in laga qabsaday dagaalkiina inuu mukadhadhow yahay geesh xooggan oo boqortooya wadataana inuu soo socdo boqorkii muslimiinta u telinaya dagaalka soo geliyeyna inuu dhintay weliba nasiib darrada joogtee kale markaasi say dadku u arkayaanna waxa weeyaan ciddii dhaxli lahayd ee boqortooyada qabsan lahaydna lama hayo boqorku markaa wuxuu qabaa gabadh shajaratu dur la yidhaahdo gabadha tani iyana waa mamluukad kale waa turkiyadna dadka badh baa idhahaa dadka badhna armiiniyad bay ahaayeen baa la yidhaha waa gabadh uu suuqa ka soo iibsaday kadibna uu xoreeyey kadibna uu guursaday inan bay u dhashay inankiina wuu dhintay gabadhaa shajaratu dur oo mamluukadiyana ah ayuu qabaa la socotaa laakiin waxay ku sheegaan gabadha tani gabadh aada u caqli badan bay ahayd bay idhaahdaan waa iron womankii soo maray taariikhaha muslimiintay ka mid tahay gabadha tani waxay go'aansatay inaanay geerida boqorka sheegin ay qariso oo waxay tidhi dhakhaatiirtii baa waxay u diiday in cid u soo gasho amarkaasay bixisay dhakhaatiirtiisiibaa waxay amartay bay tidhi inaan cidi u soo gelin wiil uu dhalay ninka kani oo aanay isku fiicnaan jirin aabbihii aanay iskuba fiicnayn oo tuuraan shaah la yidhaahdo oo ka taliya magaalo yaroo xisnu kifa xisnu kayfa la yidhaahdo xisnu kayfa waa magaalo turkiga koonfurta eh, bariya turkiga ku taalla waa webigan dejlabaa mara ilaa hadda waa magaalo jirta xisnu kiifa meeshaa la yidhaahdo ayuu ninkani boqor yar ka ahayo ka talinayey kaasay farriin u dirtay ay leedahay aabbahaa dhimay kursigii boqortooyaduna wuu bannaan yahy xaalad khatarana waa lagu jiraa dhaqso u kaalayo na soo gaadh waxay kaloo u yeedhay labadii janana ee ciidanka hoggaaminayey waxay ku tidhi war boqorkii dhimay dadkase in loo sheego diyaar uma yihi ninkaasaan u farriin diroo imanaya dadka dagaal geliyo dagaalka si fiican u maamula labadan janana waxay qaateen bal wax waliba horta ha dhacaan inay dagaalka galaan oo aan dadku jabin sidii baa lagu heshiiyey waxaa dhacday waqcadda taariikhda muslimiinta caanka ku ah ee la yidhaahdo mowqicati almansuura magaalada mansuura la yidhahdo ee masar ku taalla ayay ka dhacday afartii dilqacda lix boqol iyo toddobiyo afartankii macrako xooggan baa dhex martay nimankii nasaarada ahaa iyo muslimiintii laakiin waxay ku guulaysteen bixawli illaahi wa quwatih inay jebiyaan ciidankii uu watay luwiis ataasic khaarij ilmansuura waa la jebiyey waxoogaa ciidamo boqorku nin ka soo horreeyey oo ay taarikhyaanada qaarkood yidhaahdaan guushuu rabay inuu keligii qaato luwiiska uu ka soo degdegay wax kasta ha noqoto tafaasiisha kama warramayo waa la jebiyey haddana toban maalmood kadib bay haddana hujuum kale ku qaadeen luwiis hujuumkii kale wuu iska dhiciyey wuu soo celiyey halkaa markay marayso ayaa waxaa yimid tawrani shaah xukumkii baa loo caleema saaray dabeetana dadkii muslimiintana waxoogaa nasri horena waa heleen boqorkiina waa yimi waa ku farxeen dagaal cusub baa la takhdiidiyey waa dagaalada ugu waaweynaaye muslimiintu galaan baa lagu tilmaamaa mid ka mid ah laba bilood kadib madiina fars kur la yidhaahdo oo iyana masar ku taalla berigaa hore tuuraye tuulo yar bay ahaan jirtay oo shaarix shaam yaa la yidhaha mise shaarix saam magacaygaasi ay lahayd meeshaas ayaa dagaalkii kale ka dhacay dagaalkaa nimankii masiixiyiinta ahaa guntaa laga jaray ilaa iyo boqorkii faransiiska waa la qabta boqorka laftiisaa gacanta lagu dhigay kadibna shuruud adag ayuu ku xidhay boqorka wuxuu yidhi waan ku sii daynaya boqorkii waa la soo qabtay ra-iisal wasaarihii ama wasiirkii ugu weynaa gurigiisa fakhrudiin ibraahim baa lagu xidhay kadibna heshiis baa lala galay heshiisku qodobo adag baa ku jira waxaa la yidhi kow siddeed boqoloo kun oo diinaar oo dahaba ah ayaad bixinaysaa siddeeddaa boqoloo kun oo diinaar ee dahabka ah nusna haddaad kaash u dhigaysaa nusna wakti soo socdaad bixinaysaa waxa kaloo intaa la socda wax wixii aa maxaabiis hore u qabsateen muslimiina dufcada hore aa lacagta bixinaysaan baa kusoo daraysaana waa la soo daynaya waxa intaa kaloo la socda waxalaaliya allaaliya wixii aan maxaabiis kaa qabanayna waa haynaynaa ilaa iyo dufcada dambe lacagta qaybta dambe instalmentka dambe ilaa waktigaa ka bixinaysaan maxaabiistiinana waa la haynaya waxaa kaloo heshiiska ka mid ah tobanka sannadeedoo soo socdana inaan wax dagaala la ysku qaadin intii baa la aqbalay laakiin waa adduun aada u tiro badan siddeed boqol oo kun oo dinaar waxay u dhigmaan saddex kun iyo afar boqol oo kiilo iyo dahaba ah, yacni one point four ton waxay u dhigmaan wax ku dhodhow three point four ton waa saddex tan iyo badh wax ku dhodhow waxaa laga rabaa inay naqad hadda u bixiyaan one point four tan hal tan iyo bar wax ku dhadhowoo dahaba oo naqada inay iminka dhiibaan dee boqorkii baa xidhan kristankii waa isu tagtageen intii waa la soo ururiyey waa la keenay luwisa taasic waa la sii daayey magaaladan caka la yidhaahdo oo imaarad masiixiyiina ayuu dib ugu noqday halkaa markay marayso tawraan ninkii la odhan jiray tawraansha ah marka kan xoog buu isbidaysna boqortooyadii buu qabsaday taarikhyaanada qaar waxay dhahdaan nin dabeecad xun buu ahaa siyaasaddana kuma fiicnayn lafteeda guushii uu boqorkii faransiiska ka guulaystay ee boqortooyadii uu qabsaday ayuu dadkii la socday umuu aabbe yeelin dadkii uu meesha ugu yimid kow islaantii boqoradda ahaa ee ku sintay meesha ee waxaas oo wanaaga u gashay wuxuu yidhi lacagtii aabbahay baad qarisay iminkada waa inaad soo saartaa hantidii aabbahay haddii kale waa kaa takhallusaya aad buu ugu hanjabay baa la yidhi nimankii guulahan waaweyn geystay ee casaakirta ahaa ee mamaaligta ahaana wuu iska ilduufiyey ama mas-uuliyaadkoodiibuu uuliyaadkoodii wax ka qaadqaaday waxoogaa ciidana uu kala yimi xaggaasoo watay ayuu rutabkii sare iyo meelihii sare ku taxday waxaa bilaabmay in la kala shakiyo markaa nimankii mamaaligta ahaa way ka shakiyeen ninka kan iyo dhaqanku wado islaanta lafteediina way shakiday dabeetana waaba la shiray waar maxaynu yeellaa waxaaba la hogaamiyey waar isaga laftiisa aan dil loo ka takhallusan hayna dhaafee waxaa caana taarikh اlmamaalik masaladan baynu sharxi doonaa waa inagii soo tilmaamnay markaynu duuduub ahaan sheegaynay toban ka midana in la dilay boqoradii mamaaligta saalixiyada weliba qura laba iyo toban ka midana in la inqilaabay nimankan agtooda dilku wuu ku fududa sababtu waxay doonto ha noqoto waa niman askarinimo kusoo koray dil iyo waxaan lagu traengareeyey waa dhan tarbiyada caskarigu waa tarbiya jaafa waa niman dilku wax badan la sii ahayn waa niman askarigu wuxuu yaqaanaa umuurta in la xasmiyo oo meesha hala kala gooye diblomacy badan iyo siyaasad badan oo inta badan dadka lagu sii wadwado kuma fiicna waa niman haddana u arkay waxay dhahdeen mamaaligta taarikhdooda waxay caan ku noqdeen alqatlu bishaki aw binnawaaya mar hadduu cadow ninku yaro noqdo aad ka shakidana inaad ka takhallustaa inay ku habboon tahay waana niman dee min dhallinyaronimada carruurnimadoodiibaa askarinimadan lagu bilaabay markaa ninku hadduu isagoo dhallinyaro askarinimada galo qaabkana ku weynaado caqliya caskarabay uu yeeshaa inta badan oo ah inuu wax walba xoogaas uu ku taliyo sanad fiqiya ama sharciya ma jiro sheegaya boqorka manaasib kaa qaaday ama kaasoo yaro horjeestay ama caynkan in lagu dilaa ma jiro laakiin waxay u arkeen inay ninkan ka takhallusaan go-aankaasay qaateen dabeetana ninkan odayga ah waa dileen waa laga takhallusay toddobaatan maalmoodba kadib maalintii uu ka yimi xusnu kiifa showgeeridunbaa buu soo socday tala uma soconin toddobaatan casho kadib isagana waxa lagu daray fii acdaadi almafquudiin waa la dilay weliba dilkiisu dil aada u adag buu ahaa waxay dhahdaan wuxuu dhintay jariixan hariiqan xariiqan bay dhahdaan aw maxruuqan waxay sheegaan in la dilay nabarka warankay ku dhufteen wuu dhaawacmay markuu dhaawacmay buu ka cararay markaasuu minaarad fuulay minaaraddii bay dab ku shideen markaasuu ku guftay bay yidhaahdeen wuu ka booday webiga niil buu isku tuuray markaasuu ku dhintay deetna waxay idhaahdaan jariixan isagoo ah dhaawaca oo gubtay oo haftay buu dhintay bay yidhahdaan kadibna meeshii baa loo tashada maxaa la samaynayaa marka halkan waxaa ka bilaabantay war cusub labadii kooxood ee shajaratu dir iyo nimankii askarta ahaa waa iswaafaqeen laakiin meeshii firaaq siyaasiya yime maxaa la samaynaya waxay bilaabeen in dawlad cusub la dhiso oo weliba dawladdaasi ay islaamtu madaxu noqoto waa fikrad aada u jadiida halkan dowlatulmamaalik baan markaa ka bilaabayna mamaaligtan taariikhda intii aynu naqaanee hore dowlado badan baa adeegsaday oo tuuloniyiinta nimankii la odhan jiray oo dowla alkhshiidiya oo dowla alfaatimiya oo dowlaadka qaarkood afar boqol oo kun oo askari bay wateen akshidiyiintii oo kale afar boqol oo kun oo askari oo mamluuka bu haysa xoraastiisoo quraas sideed kun ahaan jirtay laakiin dowladaha hore la yaqaano o dhan mamaaligtu kursiga sare may hungurayn jirine kolba boqorkii meesha qabsadabay dee taageeri jireen hadda waxaabay isweydiiyeen war meesha nin ayuubiyo dhaxlayaa ma joogo kii yimina waatana waa laga takhallusay bal kursiga maynu inaguba isku dayna bay isweydiiyeen maxaaba uun maalinba nin boqoro loo saaraya maynu inaguba meesha qabsanno shajaratu dur islaantan la yidhaahdaa waxay ahayd qof dumara bay yidhaahdaan oo geesiyada oo dhiiran oo caqli badan bay yidhaahdaan bay ahaan jirtay iyana xisaabaadkeedii waxay isugu geysatay oo weliba qiyaadada iyo xikmad badan ku leh oo waxaynu ka garan karnaaba fitradii uu ninkaasi maqnaa siday wax usii maamushay waxaanay aragtay inay nimankan laftoodu ay taageerayaan aan warkooda soo koobo habartaasi waxay qaadatay inay iyaduba boqorad noqoto nimankii mamaaligtina waxay tidhahdeen kolle islaanta hadhow waa iska riixi karaysaane bal horta cadhadan hore ninkan loo qabayo waxaanaa kaga gudubteene meesha ha qabsato iyana waa taageereen mamaaliki albaxriya oo taageersan ayay habartii iclaansatay inay waddanka madaxweyne ka tahay waa awal dawla islaamiya habare ay tidhaahdo madax baan ka ahay ee taariikhda hore islaamigaa lagu lagu soo maqlo dee adduunka adduunkan mu ahayne waa waa islaba rogte qayladii baa badatay dabeetana magacyo badan bay la baxday waxaa caan ahaan jirtay boqorradu inay laqab la baxaan magac bay la bixi jireen waxay la baxday malikat اlmuslimiin aلsaalixiya boqoradii muslimiinta ee saalixyada ahayd saalixadu waa almelika saalix najmudiin bay u nisbo sheegaysa odageedii dhintay laakiin lama aqbalin markaasay haddana ka bedesho waxay tidhi melikat اlmuslimiin aلsaalixiya waalidat sulطaan khaliil amiir اlmu'miniin kii yaraaye ay dhashee dhintay ayay isna magaciisa meesha ku soo dartay haddana waxay aragtay baa la yidhi inaan la aqbalaynin markaasay haddana sii kordhisay waxay la baxday laqabah malikatu almuslimiin almustacsimiya alsaalixiya waalidatu sulطaan khaliil amiir almu'miniin boqortooyadii islaamiga ahayd ee baqdaad ka jirtay waa intii aanay weli dhicin ayay u nisbo sheegato mustacsimi bay sheegatay anigu amiirad yaroo meel haysataan heedde khaliifadii guud mayhi bay rabtaa inay tidhaahdo laakiin warkaasi ma u egyahay war ay aqbalayaan muslimiintii waagaasi noolay warka allama aqbalin mudaharaadaa ku kacay magaaladii baa buuqu badatay markaasay tiridi yaanu dabadu warka u bixin oo magaalooyinkii muslimiinta hore albaabo laga galay lahaan jire albaabaday dadka ku xidho waxay tihi bal tuulooyinka warkan iyuu gaadhina hala joojiyo laakiin waktiga kani ma aha in wakti dumar wax xungureeyo dee beriguu noolaa raggii ragga ahna u ahaa sulaan alculamaa baa joogaa ciizadiin ibnu cabdisalaam ninkii la odhan jiray ee baayic ilmuluk boqorrada iibiyey sulaan ibnu alculamaa iyo rag la midaba manaabirta u baxay dabeetana islaantii xaalkii wuu u sugmi waayey boqorkii ay isku magac dartay ee mustacsimkii haystay baqdaadna isna ma aqbalin habar baa madaxe ee waraaq buu soo diray waraaqda uu soo diray isaguna wuxuu ku soo qoray in kaanat الrijaalu qad cudimat cindakum faaclimuuna xataa nusayira ilaykum rajula masr buu yidhi reer masarow haddii meeshii nin rag laga waayey ii soo sheegaa nin idiin soo diree buu yidhi boqorkiina waraaqdaasuu soo diray taasi waxay abuurtay markaa inaanay u suurtagal ahayn islaantan inay wax xukunto haatan waxay qaadatay haddaba fikrad kale inay magaca ka daadegto laakiin inay xagga dambe wax ka maamusho waxay is tidhi nimaad xukumi karto oo magac nineed wata laakiin xiniye adigu aada u sido kaa meesha kaan baa is tidhi oo oh, yuu um, eh, nimanka xooga badan leh wax maamulo kuwa ka weeco waxay aqbashay markaa inay ka tanaasusho yay uga tanaasulaysaa nimaan caa'ilad xoogan lahayn ayuubiyiinta iyo waxaa maaha nin mamaaligtan ka tirsan weliba dee mamaaligtu isku mid maaha farsidiin aqta iyo bibris iyo ragay xukumi karto maaha jananadii waa weynaaye meesha joogay markaa waxay damcday kuwaana inay ka weecato nimaan aad marka caanu ahayn laakiin mamalik albaxriya ka tirsan oo ciizadiin aybak la yidhaahdo oo asalkiisii horena jaashankiir buu ahaa jaashankiirku waa shaqo guriga qasriga laga qabto waa boqortooyada madaxda had iyo goor waxaa jira qolo cunadooda qaabilsan oo dhandhamiya si aan boqorkiiyo waxaa loo sameya nimankan madaxda o dhan bahasha waa laga dhandhamiyaa iyagu ma bilaabaan mid baa jira soo dhandhamiyo haddii lagu sumoobayo isagu sumooba laakiin si aan madaxdu u sumoobin marka waagii hore shaqadan baabu hayn jiray wuxuu ahaa jashankiirkii madaxtooyada buu ahaan jiray ninkaasoo ayay tidhi kan baad wadwadan kartaa dabeetana ciizudiin aybak bay guursatay waxaana yidhaahdaan wuxuu ka mid ahaa raggii aan ku caanbixin muranadii u dhaxeeyey jananadan iyo ciidamadan dawladda muramadoodii raggii aan qelin ee iska degan waana nin turkumani loo nisbeeyo turkumaanigu dhalashadiisii maaha bay qaar yidhaahdaane waa wilaa nasaba wilaa e, cidqiya calaa kullin siddeetan maalmood kadib bay iscasishay dabeetana ninkan baa madax noqday jumaad alaakhira oo lix boqol iyo siddeed iyo afartankii ayaa waxaa madax laga dhigay dowladdii masar ciiza diin ciisaddiin aybak waa addoon la xoreeyey laftiisu laakiin dadkii waxay u arkeen waar uun hadday qofkan dumari meesha ka tagtay bal waa lagu sii meel gaadhi karaa baa loo arkay qoladan mamaaligta ahi laftoodu umay arag nin xooggane waxayse lahaayeen isaga laftiisa waa mid iska weecin kartaa waktiga kan hal sano gudaheed bay marsar markaa maraysaa afar madaxweyne odaygii ayuubiga ahaa najmudiin ayaa dhintay inankiisii baa la dilay shajaratu dur baa la casilay ciizadiin ba hadda kii afraada waa sanad gudihiiba afar madaxweyne la maraya ciizadiin aybak laqab buu la baxay almuciz baycadii baa la siiyey shacabkiina waa aqbaleen isna wuxuu isku dayey inuu awraaqdiisa ratibto ciidamo cusub buu qortay mamaaliki ilbaxri wixii ka soo raaci karayna wuu ku darsaday ciidamadiisa cusub nin dhallinyaro ah oo geesiyo cusub ayuu madax uga dhigay waa ninka la yidhaahdo markaa sayfadiin qutus ninka aynu u soconno inaynu taariikhdiisa ka waranno ee goobaha tataarka jebinaya waa wiilkan yar markaasi ee la soo dallacsiiyey ee uu ka dhigtay almuciz jananka ciidamadiisii ee uu u dhiibtay waa markii ugu horreysay taarikhda duhuuru ku yeesho ayuubiyiintii shaam joogay kumay qancin qadiyadda tan ee waxay isku dayeen masar innagaa iska lahayne waa maxay addoommahan iyo waxaan qabsaday iyo dumarkan isugu tegey aan ku duulla bay yidhaahdeen weerar bay soo qaadeen xisadiin aybik laftiisaa ka hor meel zaqaaziiqda halkan la yidhaahdo meel u dhow alcabaasiya macrako la yidhaahdu la galay waa jebiyey boqorkii joogay baqdaad baa soo hadlay heshiis baa laga dhex riday heshiiskaasi wuxuu noqday markaa falastiin in loogu daro ciizadiin aybak khaliifadiina inuu ictiraafo marka ciizadiin aybak hadda saxiixii boqortooyada ee muslimiinta khaliifadana wuu helay marka waa boqorkii rasmiga ee meesha laakiin taasi waxaanay u qurqursamin shananadii isaga ka hooseeyey dee dowladdan guulaheeda keenay siiba ninkii la odhan jiray farasidiin aqtaay oo ciidankii markaa mamaalik ilbaxriya ninkii ugu sarreeyeyah ninkaasi boqorkan maba ictiraafin alimaam almaqrisi fi kitaabi asuluuk limacrifa duwal اlmuluuk wuxuu leeyahay xaqiraad uu xaqirayo abic wuxuu ka gaadhsiiyey buu yidhi inuu alqaabtiisaba ugu yeedho almuciz iyo melik iyo waxa uguma yeedhi jirine yaa aybak buu odhan jiray buu yidhi markuu u yeedhayo maxaad umalaynaysaa jananka ciidamadaada ama wasiiru difaacaago markuu u yeedhayo hebelow kuleh madaxweyne iyo waxba toona raacinaynin xaqiraad weliba daraaddeed aan saaxiibtinimo ahayn abak wuxuu go-aansaday ciiddin abak boqortooyadan sidii u xajin lahaa mamaaligta waxaynu nidhi takhaluska agtooda wax weyn kama ahayn wuxuu go-aamiyey markaa wixii ka soo horjeeda inuu ka takhalluso dabeetana janankii ciidamadiisa haystee farasudiin akhaطaa'i la odhan jiray buu ka takhallusay markuu janankaasi dilay ayay habartiina shakiday waxay istiri wallahi ninka farasudiin akhaطaa'i kow kaga siiyey inaanu xukum iyo waxba toona kuu ogolaanay nin waa waa shakiday almamaalik albaxriya ninkii ugu weynaa markii la dilay jannanadii ku xigay waa baxsadeen ciidankii mamaaligta ee baxriga ahi wuu kala daatay qayb ka mid oo badani waxay u carareen dawlal ayuubiya dhankeedii oo weliba ka mid yahay ninkii ninkan ku xigay ee bibris la odhan jiray ilaa dibishiq buu tegey mar kalea waxaa soo dhex galay boqortooyadii baqdaad ka talinaysay oo isku dayday inay heshiisiiso waxaa ku heshiisiiyey mamaaligtan baxrigee shakiday ama yaacday inuu falastiin dejiyo gaza inuu dejiyo isaguna boqorkii meesha haystay inuu noqdo dagaaladan laga soo maamulayo dhanka kana in laga daayo halkaa markay arrintu marayso oo ninkii uu meeshii xejistay ayuu damcay inuu sii xejisto si looba ictiraafo boqor ka mida boqoradii ayuubiyiinta ayuu xidhiidh la sameeyey waxaanu ka dalbaday inuu inantiisa siiyo waa ninkii la odhan jiray badrudiin lulu aynu inta badan soo marray muusil haysto oo aan nimanka fiican ka mid ahayn ee tataarka ku xidhnaa buu ka mid ahaa kaasuu inantiisa dalbaday islaantii aynu xikmadda iyo caqliga badan ku fakerayn ku sheegaynay markay arrintan maqashay caqligiiba wuu ka tago hinaasaa qaaday dabeetana waxay go-aansatay iyana inay ciidudiin ebek disho wixii dhacayaaba ha dhacaan idan boqorka ee odaygeeda ah inay ka takhallusto ficlan waa sidii wax la heshiiyey iska dhigtay waa u yimi ciidan bay meel ugu qarisay tafaasiil waxba geli maaye iyana isagii bay ka takhallustay ciidudiin ebekna markaa waa la dilay meesha waxa la soo dilay baynu idhi tawraan shaah waa la dilay shajaratu dur waa la cazilay ciiزadiin ibako ka dambeeyey waa la dilay farasidiin akطa'i waa la soo dilay iminkana ciiزadiin baa takhalluskiisii taagan yahay jarankii ciidamadiisa sayfadiin qutus ninkii la odhan jiray ayaa meeshii dib u qabsaday inan yarow ciiزadiin ibaka dhalay oo cali la yidhaahdo wiil yaroon weli qaan gaadhinba buu kursigii saaray habartiina wuu soo qabtay habartii waxaa lagu xukumay in la dilo taarikhyahanadu waxay dhahdaan male ama maaligta waktigoodii waata qure dilka xaq mudatay in la dilo laakiin ariiqaday u dileen baa iyana fool xumay islaam kale oo uu qabay odaygan la dilay ciiddadiin aybank oo inankan iminka boqorka laga dhigay dhashay ayaa arrinkeedii lagu wareejiyey islaana walba ka hinaasasanayd oo boqorka ka qaaday ayaa la yidhi la wareeg islaantaasaa la wareegtay iyona intay jaariyadihii u shaqaynaya hablihii u shaqaynaya isugu yeedho halka ku xidhxidhay ayay tidhi kab ku dila kabahan qaraafiicda la yidhaahdo kabaa jiray loox laga samayn jiro qabaabiib la yidhaahdo oo maas dusha lagaga dhejin jiray looxa kuwaasaa loola baxay habartii shajarudurre ee cilmiga aqoonta badnayd iyo caqliga badnayd iyona kab qaraafiica lagu dilay sidii kabtaa loogu garaacayay sidii boqorkii aynu ku soo khaliifa alcabaasi haraatida ku dhintay say tasaarku haraati ugu wadeen shajaratu durina harraafidaasaa lagu dilay kabtaa loo xaayo baa lagu dilay waa ariiqa nisyaaniya bay yidhaahdaan waa qaab aan runtii u cuntamin in qof bini aadama loo dilo laakiin saasay ku dhimatay arrinkii wuxuu marayaa markaa masar oo wiil yar uu madax ka yahay oo nuuraddiin cali la yidhaahdo gacantana uu ku hayo wasiy uu u yahay sayfadiin qutus nin la yidhaahdo sayfadiin qutus waxaynu odhan karnaa marka kan waa alxaakim alasliy ee maamula dowladda waddankan ka talinaysa waa alxaakim alasliyi dowladdan maamula waxa uu markaasi sameeyey inuu dejiyo dowladda tan qutus waa kuma haddaynu isweydiino ninkani xagguu ka yimi isagu taarikhyahanada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin taarikhda muslimiinta raggii soo maray ragga ugu waaweyn inuu ku jiro waxay yidhahdeen magiciisa dhabta ah maxmuud ibnu mamduud baa la yidhaahaa maxmuud binu mamduud baa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen waa nin qoys boqortooyaa asalkiisu ka soo jeedo ninka kan waxaa la yidhaahdaa waxaa hooyadii dhalay boqorkii baxru qaswiin ku dhintay ee moxamed alkhawaarzimi ee dowladdii khawaarzimiinta la soo jebiyey ama waxaa abtigii iyo hooyadii la walaal tahay jalaaladiin alkhawaarzimi ninkii tataarka afghanistan labada jeer ku jebiyey ee kadib la soo kaceen ee sindi ka tallaabiyeen ee xaggaa iyo indiya orodka ku galay kaasaa abtigiiya kaas dadkii la socday buu ahaa isagoo yaroo caruura kaa markii la jebiyey seerkiisi iyo wixii oo dhan waa la qabtay wixii la layn karayay way laayeen midhan caruura iyo dad noocaasa addoonnimo loo kaxaystay wiilkan yari wuxuu ka mid ahaa dagaaladii markaa ka soo dhacay qaybtaasi dadkii addoonsiga loo soo kaxaystay akhiiran suuqii nakhaasa baa la geeyey suuqa dadka lagu kala iibsado waa la iibiyey gacanba gacan bay u soo dhiibtay iib buu dimashiq ku soo galay dimashiq baa haddana mid kale ka iibsaday waa la waday masar buu iib ku galay masar baa haddana waxaa iibsaday ciizadiin aybek waa soo koriyey akhiiran jaranka ciidan ku noqday ninka kani markaa marka hore qoys boqorto ayaabuu ka dhashay kadibna wuu jabay kadibna waa la addoonsaday bariga muslimiinta laga keenay isagoo addoona masar baa addoonnimadii lagu keenay ilaahay qadartii kii unba haddana meesha dib u koray oo noqday markaa jananka ugu weyn ciidamada waddankan haysta qutus waxay yidhaahdaan waa nin koow guri boqortooyo ku koray abnaa'i almuluki walumaraa walqaada waxay yidhaahdaan jaaniska inay qaadan noqdaan way ka tiro badan tahay dadka caadigaa ah, jaaniska inay qaadan noqdaan waa culammadan leadershipka iyo managementka ka warrantaa saa sheega waayo ninka kani guriga uu ku koray hadduu iyo guri wax laga maamulo inta badan kuwaasaa noqdaa dee duwalka maanta joogaba orod sturdinkaa eeg ama wasaaradaha eeg ama caynkan eeg waa dad ku soo koray guryo maamul jaaniskoodu wuu ka badanya inay maamul qabtaan dadka kale ee caadigaa ah, jaaniska ay wax ku maamulaan ninkani waa gurigaa umaruu ku soo koray marka koowaad marka labaad mamaaligtii masar lagu tababaray waa nin ka mid ah oo dowraadkaa diinigaa ah iyo kuwa caskarigaa iyo kuwa qiyaadigaaba ah soo maray waa nin askarinimo rasmiyana loo tababaray waa nin markaa kalsooni nafeed leh oo sida sidatana askari dhaba ah wuxuu ku tala galay inuu meesha tan dejiyo hawraad baa waddanka ka bilaabmay kacdoomo ay ka mid yihiin shajaratu durri kuwii iyada la xisbiga ahaayee ka soo hadhay mamaaligtii baxsatay almamaalik albaxriya oo uu hogaaminaya nin la yidhaaha sanjar alxalabi sanjar alxalabi waa mamaalik albaxriya buu ka tirsanyay waxaanu rajaynayay ciddadiin ayba gadaashay inuu isagu madax noqdo laakiin waatan wiilka yar la saaray dabeetana dhaqdhaqaaq milatari iyo tawrad buu sameeyey quds baa qabtay oo wuu xidhay wixii kale ee rabshada wadoo dhan wax carara iyo wax la xidhay bay noqdeen mamaalik albaxriya waxoogaa ka soo hadhay qaybo ka midi ah, dib bay u yaaceen ayuubiyiintii nin ka mid ah oo muqiisudiin camar la yidhaahdo aynu hore u soo marray markaynu ka warramaynay dowla alayuubiya waa kark meesha la yidhaahdo meel yaroo urdun ku taalluu madax ka ahaan jiray waxay dhaahdaan nin hunguri badan hunguri siyaasiyo weyn loo itaal yar buu haddana ahaa ayaa waxaa qaaday hunguri ah war masar ayuubiyiintii waa tan laga qaaday nimankan isdildilayaa qabsaday maad adiguba ku duushid mala waad qabsan karaysaaye wuu soo duulay lix boqol iyo shan iyo kontonkii waxaa ka hortegay sayfadiin qudus ciidan uu hogaaminayo wuu jebiyey mar labaad haddana rabiicu laakhar ayuu dib u soo duulay shan boqol iyo shan iyo lixdankii marka labaadna waa la jebiyey marka labaadee uu soo duulayo mataqaanaa waa baqdaad intii la qabsaday laba bilood kadib yacni siday u fakerayeen nimankan iyo maskaxdooda u qaldantay iyadoo caasima khilaaf almuslimiin la qabsaday ayuu tataar kuma duulina ma wax iskama celina dawlad yaroo muslimiin oo meel kale ka jirtuu duulimaadu siiyey laba bilood kadib baqdaad oo la haysto laba bilood oo madhatay ayuu xagga baqdaad uma jeeday wuxuu ujeedaa inuu masar soo qabsado <coughs> laakiin markan kale haddana dib baa loo celiyo waa la jebiyey waxaa bilaabmay marka wiil yaroo masar haysta iyo ninka qutus la yidhaahdo ficlan taliya rasmigaa ah iyo holaag oo dagaalkii soo wada oo shaam iyo dhulkaa inteeda badan soo qabsaday oo markaa xalab maraya halkaa markuu marayo ayuu wuxuu u arkay qutus inay arrintu khatar tahay oo saddex dhibaataba ay waddanka ka jiraan tataarkiioo soo socda iyo mamaalik albaxriya oo hawraad wada oo gudaha casaakirtii rasmiga ee dowladdu lahayd oo inqilaabba isku daydayaya iyo ayuubiyiintii iyo shaam oo mar walba soo socda oo soo dagaalgelaya wuxuu arkay meeshu inay u baahan tahay maamul rasmiya ah, inanka yarina inaanu wax maamulaynin markaa kadib bay yidhaahdaan markuu rag badan la tashaday wuxuu go'aansaday wiilkan yarna ee magacuyaalkaana inuu meesha ka duwo dabeetana uu meesha si rasmiya ah u qabsado sayfadiin qutus afar iyo labaatankii dilqacda lix boqol iyo toddoba iyo kontonkii ayuu markaasi masar qabsaday markuu masar qabsaday wuxuu bilaabay dagaal ah inuu u diyaargaroobo fataar sidii uuu jebin lahaa caqligan yare hoose inqilaabaadkan iyo waxana sidii looga bixi lahaa inuu musaalaxa raadiyo ayuubiyiinta la heshiiyo mamalik albaxriya la heshiiyo siyaasa alkhaarijiya waddanka uu dhiso maxaa la yidhaahdaa xataa kristankii haystay tuulooyinka tirada badan leh ee dagaaladan soo qaaday inuu la heshiiyo inuu isku dayo dagaalkiisa inuu ku wajaho tataar waxa dadka ka soo hadhay ama cristan ha aadaan ama muslim ha aadaan si kastoo loo col yahay inuu heshiise la geli doono waxaan isku dayi doonaa markaa dariska dambe inaan ka bilowno tataarkii oo duulimaadkoodii soo wada iyo qutus oo qabsaday magaalada masar iyo dagaalkii caynu jaaluud sidii ugu diyaar maantana aan halkaas iga joojiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullah ونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت